قلطمو كو إشارة وتجد واحد أغاني كثيرا إن بضان intaas badanoo min haa-ulaa'i dadkan ka mid ah cumdatun tiirkooda ay u cuskanayaan fii ictiqaadi kownihi qofka ahaanshadiisa caqiidaynta ay caqiidaynayaan weliyan weli uu yahay weligoo lilaahi allah u sugnaaday annahu qofkan qad sadara waxaa ka soo fulay canhu xaggiisa mukaashafatun faydmid tiirka ay u cuskanayaan qofkan waa weli ilaahay mukaashafay ku arkeen wax oo caadada ka baxsanay ku arkeen bis intaasay ku arkeen fii bacdi alumuuri arrimaha gobol mid ah ayay mukaashafo ku arkeenoo arin caadada ka baxsan ayay ku arkeen intaasay waxay u ictimaadayaan inuu weli ilaahay oo fii bacdi tasarufaati ama tasarufaadkiisa gobol ka mid ah waa duulay iyo badu kor lugeeyey iyo waxyaalo sidaasoo kalea tasarufaadaasoo alkhaariqati dilaacinayda lilcaadati caadada caadadii iyo sidii lagu yiqiin dadka way ka duwanta waa ay ka duwanta walaysa fii shayin shay kuma sugna shaygu min haadihi lumuuri arrimahan ka mid ah waxyaalahan khawaariqda iyo caadaadka dilaaciya shay ka mida kuma sugna maa yadullu wax tusaa calaa anna saaxibaha saaxiibkeeda weliyun weli inuu yahay weligoo lilahi ilaahay u sugnaaday waxyaalaha khawaariqda ah khawaariqdu ma tusaan qofku weli ilaahay inuu yahay waxaa weli ilaahay lagu gartaa waa iimaan iyo taqwo taasaa lagu gartaa ee khaariqada qofka weliga ilaahaya waa lagu arki karaa qofka gaalka waa lagu arki karaa qofka bidcoolaha waa lagu arki karaa khaariqada intaba waa lagu arkaa markan weliga ilaahay ka muuqaydo xagga rabbiyay ka timi marka gaalka iyo mubtadixay ka muuqaydana xagga shaydaankay ka timaadba markaa inta waa ka muuqan kartaa ma ahan calaamad lagu garto awliyada ilaahay oo kaliya walaysa fii shayin shay kuma sugnaa shaygo min haadii umuuri arrimahan ka mid ah maa shay yadullu tusa calaa anna saaxibaha saaxiibkeedu weliyu weli inuu yahay weligoo lilaahi allah u sugnaaday bal iskaba daa inay tusteen qad ittafaqa waxay isku waafaqeen awliyaa'ullah awliyada ilaahi waxay isku waafaqeen calaa anna rajula qofka low daana hadduu duuloo haado fil hawaayi hawada hadduu ku haado oo la arko isagoo hawadan haadaya haddii la arko ow amase mashaa uu ku socdo calalmaa'i biyaha korkooda biyaha korkooda asagoo ku socdaa haddii la arko lam yuqtara bihi lagu kadsoomi ma ma lagu kadsoomayo xataa yundara ilaa la fiiriyo mutaabacatu raacidiisa lirasuulilaahi rasuulka ilaahi uu raacaa sala allahu calayh wasalam ilaa la fiiriyo raacidda uu rasuulka ilaahay raacaba sida ay tahay hadduu rasuulka ilaahay si saxa u raaco waa karaamo ilaahay siiyey oo ilaahay ku karaameeyey waxaa ka muuqdaa hadduu rasuulkii khilaafsan yahay salawaatullaahi wasalaamu calayh waxaa ka muuqdaa waa camal shaydaan shaydaana xambaara markaasu hawadaan marsiina waa sixir waxaa ka muuqanaya xataa yundana ilaa la fiiriyo lagu kadsoomi maa mutaabaxatu raacidiisa lirasuulilaahi u raacaa sala allahu calayh wasalam iyo wa muwaafaqatuhu wa muwaafaqatuhu waafaqidiisa liamrihi rasuulka amarkiisa u waafaqaa wa nahyi rasuulka nahyigiisa u waafaqaa wa karaamaatu wliyaa illaah ilaahay owliyadiisa karaamaadkooda tacaalaa allah wuu sarreeyaahe acdamu way ka weyna badantahay min haadihi umuuri arrimaha karaamaadka ilaahay owliyadiisa siiyo khaaliqa lagu arka iyo waa haaday iyo badku kor maray waa ay ka weyn karaamaadka awliyada alle lagu garta waa inuu nabiga raaco salawaatulahi wasalaamu calayh waxa ugu weynan badan ee lagu garta weli ilaahay waa xuduudda alluu ilaaliyo daahiran wa baatinan nabiga inuu daba socdo qofkaasa ilaahay karaamo siiye midda ugu weyno weli ilaahay lagu garta waa middaas maxaa waa middaas wax waxtara oo ilaahay kugu jeclaana ood cadaab uga badbaadin oo janno ku gelin waa raaciddaas nabiga sala allahu calayh wasalam wa umuuru arrimaha arrimaha alkhaaliqatu dilaaciyo lilcaadati caadada wa in kaana haba ahaada saaxibuha qofka u saaxiibkaa ka muuqatay weliyo weliba ha ahaado weliba lilaahi allah u sugnaaday faqad yakuunu inuu ahaadana waa la arkaa caduwan cadow cadowgoo lilaahi ilahay u sugnaaday arrimahan khawaariqda oo caadada dilaaciya dadka gobol awliyada ilaahaya waa ka muuqata waana lagu arkaa laakiin weli ilaahay keliya kuma koobnee cadowga ilaahayna maray ka muuqata oo lagu arka ah, cadowga alle maray ka muuqata lagu arka marka marka ay ka muuqayda weliga alle allaa siiyey oo ku karaameeyey markay cadowga alle ka muuqaydana shayaadiin iyo sixir waxay ka shaqeeyeen wey shayaadiin iyo suxara waxay ka shaqeeyeen wey fa inna haadihi alkhawaariqa waxyaalahan caadada dilaaciya takuunu waxay u sugnaataa likaiirin in badanoo min alkufaari gaalada ka mid ah wlmushrikiina mushrikiinta gobolka mid ah wa ahlilkitaabi yahuudda iyo nasaarada gobolka mid ah wlmunaafiqiina uurka gaallada gobolka mid ah wa takuunu waxay u sugnaatay liahlilbidaci ahlulbidaca wa takuunu waxayna ka ahaaneen middaas u sugnaatay ahlu dalaalka min ashayaaiini shayaaiinta xaggooday ka ahaataa dhanka shayaaiintay ka timaadaa middaas falaa yajuusu ma bannaana an yudanna in la maleeyo kulla man qof dhammaantiis kaana lahu u sugnaaday shay-un shay shayga min haadihi umuuri arrimahan ka mid a innahu qofkaasu weliyun weli inuu yahay weligoo lilaahi allah u sugnaaday qof kastoo lagu arka marka wax aadada ka baxsan in weli loo caqiideeyaa sax maaha ee waa qalaf waa qalad weli allana waa ka muuqan karta arrintaanu cadow ilaahayna waa ka muuqan karta bal yactabiru qofku wuxuu ku tixgelinaa bal yactabiru wuxuu ku tixgelinaa awliyaa allah ilaahay awliyadiisa bisifaatin sifaadooda wa afcaalihim afcaashooda wa axwaalihim xaaladahooda allatii midaasoo dalla calayha alkitaabu kitaabku uu tusay wa sunnatu sunnadu ay tuseen taasaa lagu tixgelina qofkan jacaylka uu ilaahay jecel yahay jacaylka uu nabiga jecel yahay sala allahu calay wasalam iimaanka taqwada raacida kitaabkii sunnada wax walba markay iska hor yimaadaan kitaabkii sunnada iyo wax kale kitaabkii sunnadu hormarina weliga ilaah taasaa lagu tixgelina oo lagu qiimayna wa yucrafuuna awliyada ilaahi waxaa lagu garanaa binuuri iimaani iimaanka nuurkiisaa lagu garanaa nuurka iimaanka walqur'aani qur'aanka aanka nuurkiisaa lagu garanaa wa bixaqaa'iqi aliimaani iimaanka xaqiiqooyinkiisa lagu garanaa xaqiiqooyinka albaatinati qarsoon oo caqiidada qalbigaa ah iyo wa sharaa'ici lislaami islaamka axkaamtiisa axkaamta addaahirati oo muuqata labadaba waa inuu isku si u ilaaliya isku si waa inuu ilaaliya waqad ittafaqa salafulumma waqad ittafaqa waxay isku waafaqeen salafu lummati ummadan muslimka salafkoodii wa a'immatuhaa imaamyaalkoodu waxay isku waafaqeen wasaa'iru wliyaa illaah awliyada ilaahay dhaqintooda kaleeto dhammaan waxay isku waafaqeen tacaala ilaa waa sarreeyaae calaa ana alambiyaaa nabiyaalku afdalu inay ka fadli badan yihiin min alwliyaa'i owliyada alladiina awliyada laysuu biambiyaa aan ahayn waxay isku waafaqeen salafkii ummaddan a'immadii ummaddan dhammaan awliyada ilaahay awliyada waa la qaybina nabiyaalku allay ka mid wixii aan nabi ahayn oo awliyaana waa jiraan isku darka marka waxa u fadli badan nabiyaalka nabiyaalku waa awliye ilaahay waxayna ka fadli badan yihiin dhammaan awliyada kale oo aan nabinimo gaarsiisnayn ay ka fadli badan yihiin ay ka fadli badan yihin waqad rataballaahu ilaahay baa tartiibiyey ilaahay markuu sheegayay awliyada ilaahay darajaadkeeda ilaahay wuu tartiibiyey afar darajuuna ka dhigay waqad rataballaahu ilaahi waa tartiibiyey cibaadow addoommadiisa addoommada assucadaa'a ee liibaanayaan addoommada almuncama calayhim ee loo nimceeyey addoommada ilaahay u nimceeyey arbaca maraatiba martabooyin afaraha ilaahay ku tartiibiyey afar martabo aa ilaahay ka dhigay oo u kala tartiibiyey fa qaala allahu tacaala ilaah wuxuu yidhi waman yudic illaaha qofka allah addeeca howliyanimada halkeesa laga helaa waman yudic illaaha qofka ilaahay adeeca warasuula rasuulka qofka adeeca fa ulaa'ika dadka alla iyo rasuul adeeca maca aladiina kuwii la jirkooday ahaanayaan ancamallaahu ilaahay u nimceeyey calayhim korkooda dadki ilaahay u nimceeyey ayay la jirayaan oo yeeyihiin min annabiyiina nabiyaalka ah waasidiiqiina kuwa rumaynta badan wax alla wixii ilaahay rasuul sheegeen dadka rumeeya hal shay ku shaki maa oo ilaah rasuul sheegeen kuwa rumaynta badan waa darajada nabiyaalka ku xigta washuhadaai kuwa diinka alle loo dilay dadka diinta alle koryeelidooda loo dilay waa darajada saddexaad wasaalixiina dadka suusuuban waa dadka xaqa ilaahay iyo xaqa addoommadaba guta xaqa ilaahayna waa guteen xaqa addoommadana waa gutaan waa kuwa saalixiinta afartaas daraja ilaahay ka dhigay ilaah wuxuu yidhi waxasuna waxaa wanaagsanaaday ulaa'ika kuwaas rafiiqa min jihati rafiiq cid lala rafiiqo oo lala joogo kuwaasa u wanaagsan qofka ilaah yara ku adeecana kuwaasuu la joogi doonaa kuwaasuu la joogi doonaa marka qof walbaaba wuxuu ka karaamo badan yahay ilaah agtiisa intuu alla iyo rasuul ka adeeci ogyahay intuu ka ilaali ogyahay kitaabkii sunnada walahum awliyada ilaahi waxa u sugnaadeen alkaraamaatu karaamaat allatii karaamaaddaasoo yukrimullaahu ilaahay ku karaameeyo bihaa karaamaadda owliyaahu owliyadiisa almuttaqiina ee ka baqa owliyada alle karaamaad ilaahay uu ku karaameeyo ayay leeyihiin wa khiyaaru owliyaillaahi ilaahay owliyadiisa kuwa ugu qayrka badan karaamaatun karaamaadoodu lixujatin xujay u sugnaatay xujadoo fi diini diinka dhexdiisa ahaatay ow lixaajatin baahiyay u sugnaatay baahidaasoo bilmuslimiina ku sugan fiiriya meesha masale muhiim uga hadla maxaa ilaahay u siiyaa karaamada qofka weligeed laba arrimood ayay u qaybsanta qof ilaahi weynaa wuxuu karaamada u siinaa diinka uu ku sugan yahay inuu xaq yahay dadku inay fahmaan oo diintaas ilaahay ugu gargaaro ama muslimiinta dhibaato haysata in ilaah uga gargaaro aa ilaahay u siina waa mid midna waxaa loo siinaa asaga nafsadiisa bisa loogu gargaaro iimaankiisaa daciif ah waa weli ilahay laakiin iimaankiisu daciif yah haddii karaamadan aan la siin waxaaba dhacdaba inuu ka shakiyaba diinkiiba marka ilaahay baa diintiisa inuu ku suga rabo diinkiisa inuu ku sugnaado darteeda karaamada uga muuqane markaasuu leeyahy war arrintaa waa xaq markaasuu kusii dhega diin waa asagaa xoojin ilaahay ku xoojinayo diintiisa inuu ku dheganaado iimaankiisaa tabarya ama baahiya markaas haysa cadowaaba qabsada markaasa ilahay uga fujina karaamadu waa labadaas dari mid waxaa ilaahay u siina qofkan in ilaahi weyna diintan ku nashiyo ku faafiyo oo ku xoojiyo oo dadki ay ku qancaan inuu xaq yahay waxaan waa midii nabiyaalka waxa weeyaan ilaahay sii jiray ku jinsi tahay taas marna waxa weye guud ahaan muslimiinta cadowga ilahay inuuga gargaaro raba saasaa loo siina midaasa ugu fadli badan karaamada midda kaleeto waxay tahay qofkan asaga unbaa loogu nusrayna bis shaksiyadkiisa laba dhinacayna ka timaanayn mar iimaankiisa daciif ah haddii uu marka arko waxaan ilaahay ku xoojiyey bis weye waa ku sii kalsoonaana diintii iyo iimaankii markaasu ku dhega isagaa lagu badbaadina marna dhibaata haysata markaas ma gaaja haysata oona haysta waxaa dhacda ilaahayow daruur wirifta soo tira ayaad u sun waxa wey dhib markaas haysta looga fujina dhib markaas haysta a looga fujina ama dacfi xagga iimaanka uga jira aan diintii si uga arka uga cararin ee lagu xoojina midda hore marka oo ama muslimiinta gudaha loogu gargaaraan ama diinkan xujada u ah taas waa fadli badan qofka in la siiya laakiin middan kale waxaa dhacda dad ka fadli badan ilaahay inuusan karaamadan siin mana tusta inuu qofkan fadli badan yahay ma tusay waa wax asaga lagu inqaadinayo saa darteeda dad ka fadli badan la siima Ah, uma baahno dadkaas kale iimaankooda qawi ah. ah uma baahna marka in calaamadaa uu arko si ugu sii dhawo iimaanka awalba ku dheganaaba waa ku qana sidaas darteeda saxaabada ugu fadli badan ummadda muslimka taabiciyaalkiiyaa ku xigay karaamaadka taabiciyaalka laga sheego oo ka muuqan jiray iyo karaamaadka saxaabada ka muuqan jiray wax isku dhow maaha taabiciyaalka karaamadoodu badnay ah karaamaadka ka muuqan jiray saxaabada qaar ka mida ah saxaabada ka muuqatay karaamaadka waa lagu arkay sida usayd bn xudayr iyo ta nabiga agtiisa cabaar ku sheekaysteen marka tageen aa ushiisii jeelanku u sitay foodiisa nal noqday mugdigii markaasuu iskaga dheelmara markay kala lexdeen labay ahay mid walba tiisi oo u iftay markaasuu kiisii ku socday saxaabada waa bannaaye usayd ibnu xudayr qur-aanka isagoo aqrinayo aa malaa'igu soo degtay faras meeshaan ugu xirnaayu jihaadka u diyaarsaday oo cararayu ah markaasaan fiiriyusaa nalal iyo wax weeyaan cirkiiba waxaa ka yimid wax la yaab leh ka soo saxaabada marka karaamaad sidaas waa lagu arki jiray taabiciyaalkana waa lagu arki jiray laakiin islama tiro eka wax isku dhowna maaha waxaa tiro badan karaamaadka taabiciyaalka lagu arko ad u tiro badan taabiciyaalka iyo saxaabadiina saxaabadaa fadli badan taas marka waxay kuu caddaynaydaa karaamadan qofka ay ka muuqaneen waxaa dhici karta qofaysan ka muuqana ka fadli badan way dhici karta mararka galow qofkaaba iimaankiisu tabar yaroo lagu xoojinaa marka taasuu rabaa shiiku inuu kuu sharo walahum awliyada ilaahi waxa u sugnaadeen alkaraamaatu karaamaat allatii karaamaata yukrimu llahu ilaahi ku karaamaynaa bihaa karaamaata wriyaahu awliyadiisa awliyada almuttaqiina asaga ka baqa wa khiyaaru wriyaa illaah ilaahay awliyadiisa kuwa ugu khayrka badan karaamaatun karaamaadoodu lixujatin xuja u sugnaatay xujado fidiin ahaatay awliyada ilahay karaamaad kala siina kuwa ugu fadli badan waa kuwa loo siiyo xujatan lidiin diintaala raba in lagu qawiyeeyo oo waxa uu wadaa inay xaq yihiin ee ilaahay ummadda ku tusa taas waxa weya middaas aad fadli badan taas aad fadli badan oo abasan lixaajatin ay u sugnaatay xaajadoo bilmuslimiina ku sugan baahi iyo dhibaato muslimiinta haysata aa ilaahay farj uga dhiga taasu aad ay fadli badanta qofka dadka alla siiyo kamaa kaanad siday ahayd mucjizaatu nebiyihim ummadda nebigooda mucjizaadkii saas ahayd nabiyaalka dhan mucjizaadka la siiyo labadaasay ahayd maahan dacfin lagu kabaayo maahayn nabiyaalka mucjizaadka la siiyo waxay ahayd dadku inay ku qancaan nabigan wuxuu wadaa inay xaq yihiin oy raacaan ama si cadow in looga gargaaro oo baahi muslimiintayda looga fujiyo nusro guuda muslimiinta mucjisaadkoodu saas ahayd sidaas ayay ahayd kamaa kaanad siday ahayd mucjisaatu nabiyihim ummaddaa nebigoodii mucjisaadkiisii sala allahu calayhi wasalam kadalika sidaasoo kale wa karaamaatu awliyaa illaah ilaahay awliyadiisa karaamaadkooda inamaa wax kale maan xasalad way soo xasishay bibarakati itibaaci rasuulillaah rasuulka ilaahay raacidda la raaco raaciddaas barakadeeda sala allahu calayh wasalam fa hiya karaamadu filxaqiiqati sida dhabtaa tadkhulu waxay soo geleen fii mucjisaati rasuuli rasuulka mucjisaadkiisiiya gele salawaatullahi wasalaamu calayh nabigii mucjisadiisii mucjisa u tahay karaamada qofkan la siiyo sababtoo ah qofkan waxaa karaamada lagu siiyey raacidda uu nabigii raacay sala allah alay slm qofkii raacay maadaama karaamo lagu siiyey waxay tusaydaa nabigaas inuu xaq ah mucjisaadda nabigay ka mid tahay marka dhankaas marka laga fiiriyo dhankaas marka laga fiiriyo wa mimaa shay waxaa ka mida yadbaqii habboon an yucrafa in la garto waxyaalaha ay haboonta in la garto waxaa ka mida wa mimaa kii waxaa ka mida yadbaqii habboonta an yucrafa in la garto anal karaamaati karaamaadda qad takuunu inay ahaataa la arkaa bixasabi xaajati rajuli qofka baahidiisa qadarkeeda faida xtaaja markuu u baahdo ilayhaa karaamada addaciiful iimaani qof iimaankiisu tabar daran yahay faida xtaaja markuu u baahdo ilayhaa karaamada addaciiful iimaani qof iimaankiisu tabar daran yahay awil muxtaaju ama qof u baahda markaas dhibaato haysato ataahu waxaa u imaanaa minhaa karaamaadda xaggooda uga imaanaa maa shay yuqawi xoojiya iimaanahu iimaankiisa wax xoojiya wayasudu wax awda xaajatahu baahidiisa waxaway marka gabal waxaa dhacda qofkan iimaankiisa daciif ah hadduusan markaas aan la xoojin waxaaba dhacda inuu inxiraafaba ka leexdo xaq xoogaa iimaankiisa xoojiya ilaahay tusa mararka gobolna baahiya ku dhegan ilaahi weyna xoogaa wuxuu siina baahidiisa awda ayaa la siina wayakuunu wuxuu ahaanaa man qof huwa akbaru ka kaamilnimo badan wilaayatan welinimada lilaahi ilaahi weli loo noqdo minhu qofkan mid ka kaamilnimo badan mustaqniyan mid ka deeqtoon can daalika maa yuqawi iimaanahu wax iimaankiisa xoojiya waaba ka deeqtoon yahi karaamadii marka ka muuqami midka maxaa ila waa ka qawisan yahi kanu baahidaas ma qabo haddee kanu baahidaas ma qabo iimaankiisa falaa yatiihi midkan iimaankiisii qawi yahay u imaamaa milu daalika karaamadaasoo kale u imaamaa maxay ugu imaan weyday liculuwi darajatihi darajadiisa sarraynta ay sarraydo wa qinaahu iyo inuu ka degtoon yahay canhaa karaamadaas laa limaqsi wilaayatihi awliyanimadiisu inay naaqista uguma imaan diidin walihaadaa sidaas darteed in karaamada ay dhici karto mararka gabal dad iimaankoodu tabaryar yahay in la siiyo midkii ka kaamilka badnaana aan la siin walihaadaa sidaas darteed kaanat waxay ahayd haadihi lumuuru arrimahan fi taabiciina taabiciyaalka dhexdooda xaalay ku sugan tahay akara mid fara badan ayay ahayd minhaa karaamaaddaanay ka badneed fi saxaabati xaalay ku sugan tahay karaamaadda markay ku sugneed taabiciyaalka iyo markay ku sugneed saxaabada waxaa fara badnaa taabiciyaalka midda ku dhex sugneed wadaalika arrinkaasu multabis wuxuu ku dheehan yahay bikhilaafi man qof khilaafkiisa yajri ay ku soconaydo calaa yadayhi labadiisa gacmood al alkhawaariqu waxyaale caadada dilaaciya lihudal khalqi si makhluuqa loo hanuuniyo karaamada loo siinaa qofka in makhluuqa lagu hanuuniyo taas way ka duwanta midbaa taas qofka fadliga badanaa la siina taas ka fadliga badan nabiyaalka iyaa la siiya way ka duwanta wahaadaa arrinkan aan sheegnay multamisu wuxuu ku dheehan yahay bikhilaafi man qof khilaafkiis yejri ay ku duraarsana ku soconeen calaa yadayhi labadiisa gacmood alkhawaaliqu waxyaala caadada dilaaciya lihudda alkhalqi makhluuqa in la hanuuniya dartiisna ay ugu soconeen iyo walixaajatihim muslimiinta guud ahaan baahidooda fa haa ulaa'i kuwaan acdamu waa kuwo weyna badan darajatan xagga darajada wanaasu dadka fii khawaariqi alcaadaati waxyaalaha caadada dilaaciya calaa alaaati aqsaamin qayyaalo saddexay ku sugnaadeen waxyaalaha caadada dilaaciya dadku qaabka ay u kala aaminaan saddex qaybood wey laba darafoo baadiyaysan iyo dariiqa xaqaha u dhexeeya wey waxyaalaha caadada dilaaciya qaabka dadku ka aaminsan yihiin waa darafaani wa wasadun laba dhinac oo ahlubaaila iyo dhinac u dhexeeyo ahluxaqa wey wannaasu dadka fii khawaariqi alcaadaati waxyaalaha caadada dilaaciya calaa alaaati aqsaamin qaybyaalo saddexa korkooday ahaadeen qismun qayb yukadibu waana beenine biwujuudi daalika arrinkaas inuu jiro likayri lambiyaa'i nabiyaalka cid aan hayn uu jiro qaar ka mida waxay leeyihiin mana jirtaba wax caadada dilaaciya nabi cidaan hayn lama siiyo wax alla wixii la arkaana waa wada quraafa iyo baadil kuwaas waa ahludalaal wey ahludalaal baadiyoobay aalaal baadiyooday wey qismun qayb yukadibu waa beenine biwujuudi daalika arrinkaas jiritaankiisa liqayril ambiyaa'i uu jiro wa rubbamaa waxaa la arkaa sadaqa inuu rumeeyo bihi arrinkaas mujmalan si duuduba mararka gabal waxaa dhici karta inuu yidhahdo karaama waa jirta laakiin dhammaan waxaa la soo raro mid mid uu inkira hadii la yidhahdo taabiciyeebela arrintaas ka muuqata war quraafada naga daayuleed awliyadu karaamo ma leeda waa leed hubiye si guud u rumaynaa mid midna waa u diida ah, mid mid waa u diida hebel haddii laga soo raro waa diida hebel kale haddii laga sheego waa diida guud ahaanna waa rumaysan uu leey hmm, waa iska baadilow wa rubama waxaa la arkaa sadaqa inuu rumeeyo bihi bil bihi bilmadkuuri kii la soo sheegoo karaamada ahaa mujbalan si duuduub ah wakadaba uula beeniyo maa yudkaru waxyaalaha loo sheego lahu asaga can kaiirin in badan looga sheego minannaasi dadka ka mida xuudida likownii qofka la sheegayo ahaanshadiisa cindahu agtiisa uu ahaaday laysa min awliyaai awliyada alluusan uga mid ahayn ah, awliyadii alle uusan uga mid ahayn dadkaan wanaagga laga sheega hebela waxaas loo arkay maayama ma jirtu leey macnaa sida weli alle maa wa minhum kaas waa qayb waa baabiyeysayii qaybtaas wa minhum dadkii uu ka mid ahaaday man gabal yadunnu malaynaa anna kulla man qof dhammaantiis kaana lahu uu sugnaaday nawcun nawc nawc oo min kharqi alcaadati caadada bilaa-inteeda ah kaana weliya weli inuu yahay weligoo lilahi ilahay u sugnaaday qayb kaloo dadka ka mid a qof alla qofkay ku arkaan wax caadada ka duwan weli ilaahay u yaqaani qof alla qofkay ka duwan weli ilaahay u yaqaani waxay leeyihiin waa wer ilaah ayaguna baadiisay wa kilal amrayni ukuli shiiqu labadaas arrimood mid kastoo ka mida khada'u waa gef labadaba waa gefsay labadaba dariiqa xaqaa waa gefeen walihaadaa saas darteed tajiddu waad ogaanedhe anna haaulaai kuwaan waa kuwaan oo wax alla waxay ku arkaan wax aadada ka duwan weliga u yaqaan ana haaulaai kuwa yadkuluuna waxay sheegayaan anna lilmushrikiina mushrikiinta wa ahlilkitaabi yahuudda iyo nasaarada nusanaa'a kuwa u gargaara inay yihiin kuwaasoo yuciinuunahum ugu kaalmeeya calaa khitaalilmuslimiina muslimiinta la dagaalamidooda kuwaa maaragtay ku fogaaday awliya waxa weeyaan awliyada inay dadka u rumeeyaan oo wax alla qofkay ku arkaan wax aadada ka baxsan weliga yidhaahdo qaarkood waxay qirayaan mushrikiinta yahuudda nasaarada waxyaala caadada dilaaciyaa lagu arkay saas darteeda markay dagaalada muslimiinta la galaan gaaladu mararka gabal waxay leeyihiin kuwa ansaar u gargaar awliya u gargaaraya oo muslimiinta ugu tegaayo la jabina muslimiinta waana dhacda arrintood taas waa dhacda gaaladu markay la dagaalaan muslimiinta waxyaala iyaga aan ahayn dagaalka inay ka soo qayb galaan oo muslimiinta wax ka jabiyaan waa dhacda marka waa awliyay leeyihin quraafiinta waa awliyay waxaas oo gaalada la soo safana oo mararka gabal lala yaaba waa awliye ilaah yidhi marka waxay leeyihiin kuwaas gaalada la soo safana maadaama ay caadadii ka duwan yihiin waa weli ilaahay waa awliye ilaah yidhi awliye ilaahay muslimka ma jelidaa bal fiiri nimanka inay baadiyaysan yihiin waa sax waxyaala caadada ka baxsan gaalada waa laga arka yahuuday ka muuqataa kirishtaankaay ka muuqataa mushrikiintay ka muuqataa muslimiinta mararka gabal qiiq ayagana indhaha inuu ka galo la jabshaa dhacda laakiin waxaas waa shayaadiinku jinsiya ayagu maadaama ay shayaadiin dhinsi yihiin shayaadiinu jinni weeye waxaas ka garab dagaalama oo tawxiidka iyo sunnada jabinaya ee ma ahan awliye ilaahay iyo nusro ilaahay maaha ah, ma ahan intaasay garalayihin taas raba inu kuu sheego markaasuu yidhi walihaadaa saas darteed tajidu waxaad ogaaneen anna haaulaai kuwaan yadkuruuna waxay sheegayaan ana lilmushrikiina mushrikiinta wa ahlilkitaabi yahuud iyo nasaarada nusaraa'a gargaarayaal inay leeyihiin gargaarayaalkaasoo yuuciinuunahum ku gacan siiya calaa qitaalilmuslimiina muslimiinta lala dagaalamidooda wa annahum kuwaas u gargaarayaana min awliyaa ilahay ka mid yihiin quraafiyiinta kuwaas u gargaarayaa awliyada ilaahay bay ka mid yihiin wa ulaa'ika kuwaas ulaa'ikamana wuxuu ku ishaaraa kuwii horoo karaamoo dhan diidayey nabigu waxaan ahayn lamaba wax caadada dilaaciyo wa ulaa'ika kuwaa sorena yukadibuuna waa beeninayaan an yakuuna inuu ahdo maxum gaalada la jirkooda man qof lahu uu u sugnaaday kharqu caadati caadadi lacidin quraafo weynayihiin gaal wax caadada ka baxsan maba lagu arkaba ah, gaalada iyo yahuudda iyo kirishtaanka iyo mushrikiinta wax aadada ka baxsan maba lagu arkaba ay leeyihin adduunka waxa ugu sixir badan waa gaalada ah, adduunka sixirka waxa ugu sarreeya waa gaalada ayagaa ugu sixir badan marka sixroorayaal shayaadiinahay leeyihin sixirkaas wax ay samaynayaan wey wax caadada ka baxsan lagu arkayaan marka waa jahli inaad tidhahdo gaalada wax caadada ka baxsan maba lagu arko wasawaabu qowlka saxa wa sawaabu xaqu alqowlu waa qowlka ahaalifu sadexeeya oo muxuu yahay wa huwa qowlka xaqa anna macahum gaalada la jirkooda waxaa ah man duur yansuruhum u gargaara oo min jinsihim ayaga ku jinsi oo gaalo kala Ah. waa gaalo kale wax u gargaaraya oo garab siinaya wasawaabu xaqu alqowlu waa qowlka qowlka ahaaliun saddexeeya wa huwa xaqii anna macahum gaalada la jirkooda man duula ahaaday yansuruhum u gargaara oo min jinsim ayaga ku jinsi ah laa min awliya ilahi ilahay awliyadiisa ka mid maaha caza wajal oo awliye ilaahay gaal lama soo safato ah, awliye ilahay inta gaal la safto dilimaa muslimiinta jebime marka waa shayaadiin oo shayaadiinuljinni awal iyo sixoolayaal wa fii maladiki hadda wuxuu gebagabayna cuthaymiin naqligii uu ka soo raray alfurqaan bayna awliyaa raxmaan wa awliyaa shaytaan xoogaa khulaasahu kaaga soo raray kitaabkii weynaa kuuma wada qorin markaasu wuxuu ku yidhi wa fii maladiki nuqila la soo raray kifaayatun wax qofka ku filana ku jira qofka wax uu ku kala fahmi karo awliyaa raxmaan iyo awliyaa shaytaan waa soo rarmay yidhi intaas waa ahed insha allahu tacaala waman araada qofkii doona almasiida cilmi dheeraad ah oo raba inuu aad u kala barto awliyada alle iyo awliyaa shaytaanka falyarjic ha u laabto ila alasli kitaabka asalkaha oo ah alfurqaan bayna awliyaa raxmaan wa awliyaa shaytaan wallahu muwafiq wallaahu waa midka qofka wanaagga waafajiya asalka asaabisu lixeeyaa raddu shubhati waa shubhada in la ridiyo allatii shubhada wadacaha shaydaanu shaydaanku uu dhigay fii tarki lqur'aani qur'aanka laga tegiddiisa uu dhigay wa sunnati sunnada laga tegiddeeda uu dhigay wa tibaaci l aaraa iyo ra'yiyaal in la raaco wal ahwaa'i hawooyin in la raaco hawooyinkaasu almutafariqati kala tagsan asalka lixaad wuxuu ku ridinayaa shaydaanku shubha uu dejiyey shubha shaydaanku dejiyey oo ugu talagalay in laga tago kitaabka alle iyo sunnada nabi maxamed sala allahu calay wasalam diinna laga dhigto aqwaal iyo aaraa shubhadaasuu ku ridina shubhadaas waxay tahay in la yidhaahdo kitaabka alle iyo sunnada nabiga sala allahu calayh wasalam ma fahmi karo ilaa mujtahid mutlaqa maana qof kale xarafka ma fahmi karo qof kale xarafkama fahmi karo maadaama ay yihiin kitaabkii iyo sunnadii wax aan la fahmi karin looma baahno cilmi ayaga yaan laga baran qofkii doonaya inuu cilmi barto kitaab iyo sunna yuusan wakti iska gelin waktigiisa ha geliyo luqada ha barto fiqiga oo aaraada culummadu ay qoreen fiqigaasna ha akhristo intaasaa cilmi iyo ugu filan amaa kitaab iyo sunna ayaga wax lagama ogaa karee barakaysi ramadaanko kale xoogaa hala laqbeeyo hala dhunkoodo qofkii jiraan ha lagu aqriyo qur-aanka khalaas kitaabkay sunnada baraka maahane ayaga xalaal iyo xaaraam lagama ogaa karo waa shubha shaydaan dejiyey ah, shubha shayd saasay ahaan jirta ma garan qofka daalibka soddon sano arday noqonaa soddon sano afartan sano aad arka qof waxadhisanaa weligiis tafsiir ma akhriso waana meesha la raba cilmiga in laga bilaabo weligiis xadii ma akrisin ramadaankana mar waxaa la akri jiray kitaab aad u daciif badanoo mukhtaarulxadiis la dhihi jiray arbaciinka mukhtaarulxadiis bis khalaas ibnu abi jabre marka gabal la akriya waa dhacda sababto ayagan waxaa loo akrinaa barakaysi markaasay qaacidada u dejiyeen oo waxle cilmiga waxaa la yidhahdaa cilmu biro bilaa lagu bartaayo iyo cilmicilmka saddexdaas cilmi u qaybsamaa yidhahda waxay yidhaahdeen tafsiirka iyo xadiidka cilmu bilaa la yidhahdo bil iskaga baro bilaa kugu fil ilaa wadaan xalaal iyo xaraan laga baray laqbadaasaa ramadaanka waxayna la dhagaystaa maalintii waxaa la akrinaya xisib hal baa la laqbayna ramadaankan awalka la akrinaya ramadaankai soo socdaan aakir xisibaa la laqbayna maanta barakadaasaana laga raba cilmina waxaa leenahay cilmi sanada iyo waxayna luqada naxwada iyo sarfiga sanad iyo laba iyo ay kaa rabaan cilmina cilmi cimriyaa laydhahayna intadu nooshaal daba jooga isaguma dhammaadeen waxay yidhahdeen waa cilmiga fiqiga oo aaraada culummadu qoreen yajuusu walaa juusu iska daba joogeen isagu meel ku dhammaado bal fiiri xasbuna marka waa ummaddii oo albaabkii qayrka laga xidhayo albaabkii hanuunka laga xidhayo xaq iyo baatil wix lagu kala garan laha laga xidhayo kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga haddaan la fahmi karin ilaahay nooma soo dejiyey nabiguna sala allahu calay wasalam noogama dardarminoo ma dhaheen taraktu fiikum shay-ayn maa in tamasaktum lan tadiluu bacdi ah, waxaan idinkaga tegay laba shay intaad ku dhegantihiin aadnaan baadiyoobeen waa maxay waa kitaabka le sunnada nabi maxamed sala allahu calay wasalam kitaabka waxaa ku jira aayaad iyo axaadiid qofka hikaadaba yaqaan marka loo aqriyo macnihiisa uu fahmi karo oo qadqiya aa ku jira ya wacbudullaaha walaa tushrikuu bihi shay-an allah keligiis caabuda ilahay cid kale cibaadada haugu dari qof kastoo muslimo ah marka loo sheego waa fahmi kara mujtahid mulaqa kuma xirno mujtahid mulaqa ma ku xirno ee wuxuu fahmi karaa qofka daalibka aayaddaas marka loo sheego waa fahmi karaa macnaheeduna waa ka wuduuxi shamsi qoraxda say u cabdu cadi llaha walaa tushrikuu bihi shay-a inahu man yushrik billah faqad xarama allahu calayhi ljanna wa ma'waahu naar qofka ilaahay cidkeeda ugu dara ilaahay jannada waa ka xarimay hooyaadna jahanama u ah qof kastoo muslimah loo akriyo fahmi kara xurimat calaykum almaytatu baktigu waa xaaraam qof kastoo muslima facaamiga fahmi karaa nikaada oo qof neef kastoon gowrac sharciga la gowracin waa bakti kalluunka iyo ayaxa marka laga reebo qof kastoo muslima fahmi kara qul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim wa yaxfaduu furuujahum nimanka mu'miniintaahow indhihi inna laaba dumarka ajnabiga ha fiirinina xaaraan qadcana way waasini korkooda ha taabanina waa zine ajnabiga idinka ah gabdhahow nimanka ajnabiga idinka ah ha fiirina qof kasta fahmka aayaadka ah. farjigiina zinada ka xifdiya qof kastoo muslima fahmi kara walaa taqrabu zina inahu kaana faaxishatan zinada ha u dhowaanina waa xumaane qof kastaa fahmi karo muslim wax banaankay taal soma jeedid waxaa ku jira oo kitaabka ee sunnada ku jira aayaad iyo axaadiis aysan fahmi karin ilaa mujtahid mulaqa maahan mujtahid mulaqa maahan qof kale uusan fahmi karin oh, ayaa ku jira waa kuwa masaa'ilka khafiga laga laga soo saara oo ijtihaadka u baahan culamada muslimiintuna ku itifaaqeen soo ma jeedin in mujtahid maahan qofka uusan masaa'ilka kala karin kitaabkiio sunnada waxaa ku jira aayaad aan ilaahay maahan aadlugba oqoon oh oo usan macno ka soo saaray aayaad aa laga helaa kitaabka uusan xulun ka soo saari karin in badan ilaahay maan cid kale oo mutashaabih mutlaqa ayaa laga helaya soo ma jeedin sida lmuqadaca oo kale marka kitaabka alle hala duudubaxay laga fahmi maayo waa dalaal wa kadaalika waxaa dalaal kale ah qof caami ah oo shibhu waxawe cawaan ah inuu idhaa mujtahid baan oo anaa axkaamtao dhan ka soo saari karo oo masaa'ilkii culummada mujtahidiinta maana cid kale aysan wax ka soo saari karin uu ka hadlo idan dadkii kitaabka sunnada faani wa wasaf waa laba daraf oo baadiyooda iyo dariiq ahlulxaq qofka idhaa kitaabka sunnada xole lagama fahmi karo mujtahid mutlaqa keligiisa fahmi kara waa ahludalaaq dadkiina xaqii waa ka hoji qofka yidhaahda waxa weeye masaa'ilka khafiga ah ee ahlucilmigu la gaarka yihiina ardadu ka soo saaraydan waa ahludalaabka xaquna wuxuu yahay kitaabka inay ku jiraan aayaad iyo axaadiis uguna badan weliba oo ugu fara badan oo dulaabtu fahmi karaan bal caamadu fahmi karaan marka loo sharo caamadu fahmi karaan ayaa ka buuxa kitaabkii sunnada waxaa ku jira aayado caalimka mujtahidka kaliyuu fahmi karo masaa'ilka ku jira waxaa ku jira kuwo ilaahay la gooni yahay keligiis oo cid kale kala kelin sida ilaahay sifaadiisa kayfkeedoo kale xaqiiqada jannada iyo naarta oo kale hal yanduruuna ilaa ta'wiila yowma ya'tii ta'wiilu ta'wiilka xaqiiqatuljanna waa naar xaqiiqada sifaata ilaahay oo keyfkooda rabbi kaliyaa gara kara kitaabku saas u qaybsan yahay marka sidaas wey sida sawaabka al aslu asalka asalka asaadisu ee laxeeya raddu shubhati waa shubhada in la ridiyo allatii shubhada wadacaha shaydaanu shaydaanku uu dejiyey fii tarki lqur'aani qur-aanka in laga tagu u dejiyey shaydaanku wa sunnatii sunnada in laga tagu u dejiyey wa tibaaci alaaraa'i aaraa in la raaci u dejiyey iyo walahwaa'i hawooyin hawooyinkaasoo almutafariqati kala tagsan hawooyinkaasu almukhtalifati iskhilaafsan wahiya shurhadu waxay tahay shaydaanku dajiyoon ka digayo anna alqur'aana qur'aanka wa sunnata sunnada laa yacrifuhumaa kitaabkii sunnada garamaa ila almujtahidu mujtahid maahane mujtahidka almutlaqu oo la itlaaqay mujtahid mutlaqa maahane qof kale garamaa kitaabkii sunnada walmujtahidu mujtahidkuna huwa almawsuufu waa qofka lagu tilmaamay bikada wakada wakada wakada wakada awsaafan awsaafaa lagu tilmaamay awsaaftoo lacan laha ay dhici karto laa tuujadu inaan la helin taamatan xaalay tahay mid dhammaystiran fii abibakrin wa cumar kadibna layidhaha mujtahidka mutlaqaa wuxuu leeyahay labaatan shardi ama soddon shardi oo ay dhici karto in abubakar iyo cumar aan laga helin macnaheedu marka wuxuu noqonaa wuxuu noqonayaa natiijada laga dhirindhiriyey laftirkeeda oo ah qarnigii afraad ayaa ijtihaadku xirmay waa qarnigii afraad waagaasu xirmay kun sano ka horu xirmay baabkaas waaba xihan yahay marka kun sano koodaa u dambayday qof kitaab iyo sunna wax ka fahmi kara intii ka dambayda ta miiska la saarana bes intaasay hadda ka harta kitaab sunna Ah, inta la dhunkooba miiska la saara wax kale maya dalaal ah, waa dalaal subxaan allah maalin kasta adduunka dhacdooyin cusubaa ka dhaca oon culimmadii hore ka hadlo haddaan kitaabka sunada la fahmi karin kaa laga keenay xukunkooda waa arrin katar subxaan allah waa arrin katar wahiya shubhadaas an alqur'aana qur'aanka iyo wa sunnata sunnada laa yacrifuha garana wey ila lmujtahidu mujtahid maahane mujtahidkaasu almutlaqu la ilaaqay walmujtahidu mujtahidkuna huwa almawsuufu waa qofka lagu tilmaamay bikada wakada saas iyo saas awsaafana lagu tilmaamay awsaaftoo lacallaha ay dhici karto laa tuujadu inaan la helin taamatan xaalayta mid dhamaystiran fii abi bakrin wa cumara fain lam yakun ilinsaanu qofka hadduusan ahayn kadaalika sidaas falyucrid ha ka jeesto ay yidhaahdeen falyucrid ha ka jeesto canhumaa iyo sunnada icraaban jeesi jeesigaasoo fardan mafruudan la waajib yeelay jeesigaasoo xatman maxtuuman la laasim yeelay jeesigaasoo laa shaka wax shakiya fii uusan ku jirin walaa ishkaala shaki gelina fii usan ku jirin saasay yidhahdeen fa in lam yakun ilinsaanu qofku hadduusan ahayn kadaalika sidaas lasoo tilmaamay oo mujtahid mutlaqa ah fal yucrid ha ka jeesto canhumaa kitaabka iyo sunnada ardan icraaban jeesi icraabkaasoo fardan mafruudan la waajib yeelay icraabkaasoo xatman muxataman la waajib yeelay icraabkaas iyo jeesigaasoo laa shaka wax shakiya fiihi uusan ku sugnayn walaa ishkaala shaki gelinna fiihi uusan ku sugnayn waxay yidhahdeen waman dalaba alhudaa qofka hanuun ka raadiya minhumaa kitaabka iyo sunnada fa huwa qofkaas imaa zindiiqun inuu munaafiq yahay wa imaa majnuunun wax waalan inuu yahay labadaas waxba kama dhexeeya kitaab iyo sunan haluunka reedaa qofka yidhaah aba ku qoray qaara kutubta caqiidada bilowga uga qoray oo yidhaahdeen qof waxa weeyaan yidhaahda caqiidan ka qaadaa kitaab iyo sunna caqligana laga qaadan maa waa qof baadiyooday oo baadiyaysan sababta looga jeesa waxay tahay liajli suquubati fahmihima kitaabka iyo sunnada fahmkooda fahmkaas adaygiisa darteeda looga jeesaa yidhahda liajli sucuubati fahmihima kitaabkiiyo sunnada fahamka la fahmaayo adaygiisa darteeda looga jeesana fa subxaan allah ilaahay baa nuqsaaniyo ceeb ka fogi wa bixamdi mahadintiisa xaalan ku dheehana fa subxaana allah ilaahay baa nuqsaaniyo ceeb ka fog wa bixamdi mahdintiisa xaalan dheehanahay ka badanaa bayana allaahu ilaahi intuu caddeeyey subxaanahu asagaa nastahane sharcan xagga sharci ahaan wa qadaran xagga qadar ahaan khalqan abuuris iyo wa amran amarba fii raddi haadihi shubhati shubhadan la ridinteeda shubhadan almalcuunati nacallaqabtada shubhadan malcuunadda ah oo nacallaqabtada naxariista alle laga fogeeyey meeqa ilaahay qur-aankiisa ku ridbi dadka kitaabka alle aan fahmayn waa dadkan qayr alle ugu talageli dadka kitaabka alla raacaana waa dadka ilaahay u dembi dhaafo ilaahi weynaa imisuu qur-aanka ku ridiyo la fahmi mee ah, ma waxaan la fahmayna alla nagu addoonsanaa subxaan allah fa subxaana allah ilaahay baa nuqsaan iyo ceeb ka fog wabixamdi bixamdi mahadintiisa xaalan ku dheehanaha kan badanaa bayanallaahu ilaahay intuu cadeeyey subxaanahu isagaa nastahaane sharcan xagga sharci ahaan wa qadaran xagga qadar ahaan khalqan xagga abuuris iyo wa amran xagga amarka fii raddi haadii shubhati shubhadan la ridinteeda shubhada almalcuunati nacallaqabtada min wujuuhin dhinacyaal uu ilaahay ka caddeeyey dhinacyaalkoo shantaa kala tagsan dhowr dhinacoo kala tagsan aa ilaahay ka caddeeyey shubhadan ridinteeda dhinacyaalkaasoo dhinacyaalkaasoo balaqad gaartay ilaa xaddi daruuriyaat waxyaalaha qof walbaa ku qasban yahay inuu rumeeyo sida ilaahay u caddeeyey waxay gaartay xadka daruurada daruurada waxay ydhaha wax qofku ku qasban yahay qur-aankiiyo sunnada in la fahmi karo waa wax qof kastoo muslim uu ogyahy oo uu ku qasban yahay inuu fahmo ah. in qur-aankii sunnada la fahmi karo daruurooyinka alcaamati guud oon dadku gaar ahayn qof kastoo muslim ah wuxuu ogyahay kitaabkii alleh iyo sunnada nabiga inay cad yihiin walaakina agar naasi dadka intooda badan laa yaclamuuna wax ma oga oo kitaabka alle caddaynta ku taalla dadka badankoodu ma oga halkan wuxuu noogu sheegi kitaabka alle waxaa laga qunfuraa oo aan fahmin dadka ayaanka daranoo gaalada oo naarta iska waxaana fahmoo raaca dadka ilaahay u dembi dhaafaaya oo jannada leh aayaadkaasuu soo qabsa ilaa wuxuu yidhi subxaana laqad xaqa alqowlu qowlkiiyaa ku waajibay alqowlu waxay tahay cadaab laamla'na jahannama min aljinnati wannaas ajmaciina taas wey jahannamaan ka buuxayna in badanoo jinni iyo insiga ka mida dadkaas ilaahay jahannamo u ballan qaaday oo qowlkaas ilaahay ku waajibay waa dadka qur-aanka fahmin oo raaci diida dadkaas sidaas inay tahay mabara dadka ilaahay cadaabkiisa u waajibay waa dadkan kitaabka sunnada fahmin oo aan raacin dadkaas wey laqad xaqa alqowlu wallaahi xaqiiqee waxaa waajibay qowlkii cadaabkiiyaa waajibay calaa akarihim dadka badankooda fahum ayagu laa yuminuuna rumaymayaan qur-aanka qur'aanka aanka rumaymayaan innaa annagu uu ilaah yidhi jacalnaa waxaan yeelnay fii acnaaqihim luqumahooda ama qoorahooda aqlaalan katiinado fahiya luqumahoodu majmuucatu waa mid loo soo jamciyey ilal adqaani lafgaryaalka lafgaryaalka laf laftaasgarka fahum ayagu muqmaxuuna waa kuwo la qoor taagay ina annagu jacalnaa waxaan yeelnay fii acnaaqin luqumahooda aqlaalan katiinado katiinadda oo gacmaha iyo luqunta layskula xidho weeye qulligu qulligu waa katiinad gacmaha iyo luqunta layskula xidho fahiya luqumihii majmuucatu waa mid la soo jamciyey ilal adqaani lafgaryaalka oo waxaa la sameeyey labadii gacmooda inta laysku xidhay aa halkaas lafka garka hoosta laga gelisho saasuu iskugu xidhanya qof markaa sidaa u xidhan hoostiisa ma fiiri kara ma fiiri karo ah, qofka haddii labada gacmood inta katiinad looga xidho luqunta lagu xidho ee waa tikaataysan yihin ma dhici karto inuu hoos fiiriyo waxba ugama jeedi karo saas dad loo xidxiday ka dhigan yihiin gaalada kitaabka alla uma jeedi karaa Ah. nuucaas wax u xirxiran wey fahum ayagu muqmaxuuna waa kuwo la madax taagay madaxoodi waa taaganya soo ma jeedin dii sidaan qofkii loo xiray madaxii kor u taagay hoos maba fiiri karaba sidaas wey muqmaxuun fahum ayagu muqmaxuuna waa kuwa la madax taagay oo madaxoodii koraa loo taagay wa jacalnaa waxaan yeelnu ilaah yidhi min bayni aydihim xaggooda hore saddan teer dardi camala uga aadan kitaabka alle inay arkaan teef aaba uga aadanba gaalada wa min khalfihim gadaalkoodana waxaan yeelnay saddan teef aan yeelnay ayagana waa laga teebayo shay kala gadaalna ka xiga faaqshaynaahum indhahan ka xirnu ilahay indhahan ka daboolno fa laba indhihiiyaan ka daboolnay fahum ayagu laa yubsiruuna arki maayaan kitaabka alle ma arkayaan wa jacalnaa waxaan yeelnay min bayni aydiim xaggooda hore saddan teer shay uga aadan kitaabkii waa min khalfihim gadaalkoodana saddan teer kalaan yeelnay faaqshaynaahum indhahan ka xirnu indhahan ka daboolnay faaqshaynaahum laba indhihiyaan ka daboolnay fahum ayagu laa yubsiruuna arki maayaan kitaabkii wa sawaa'un isku mid weeye calayhim korkooda a aandartahum u digtayaa am lam tundirhum uma diginaa laa yuuminuuna ma rumaynayaan ama u dig ama u digin ma rumaynayaan waa iskugu mid ayaga inaad u digto iyo in kale waa isugu mid inamaa wax kale maahan tundiru waxaad u digtaa nabiga suubano macnaha digiddaadu waxay anfice wey innamaa wax kale maahan tundiru waxay digiddaadu anficee man qofkii itabaca raacay addikra qur'aanka dadka qur'aanka raaca dadkaasaa digidda nabigu anfici oo wakhashiya ka baqay arraxmaana allaha naxariista ballaaran bilqaybi maqnaansho xaal uga sugan alla alla qaybweed uga jeedo qofka adduunka intuu joogo qof ilaahay isagoon u jeedin ka baqay oo qur-aanka raacay qofkaasaa nebi maxamed ku nacfiyey digiddiisii digiddii nebi maxamed qofkaasay anfacday isagoon rabbi u jeedinoo rabbi qayb ah qofka inta rabbi ka baqay qur-aanka raacay qur-aanka raacay ilaa wuxuu yidhi fabashirhu u bishaaree qofka qur-aanka raacay bimakfiratin dembi dhaaf ugu bishaaree iyo wa ajrin ajar ajarkoo kariimin wanaag badan waa jannada qofka qur-aanka raaca qofkaas u bishaare waxaad ugu bishaaraydaa dembi dhaaf iyo ajar weyn ugu bishaare aakhiru haadaa kanu aakhiruhu intii aan doonay inaan sheego aakirkiisi weeye haadaa kanu aakhiruhu ey aakhiru maa aradtu dikra intii aan doonayo inaan sheego waa taas intii ugu dambayday walxamdu mahad dhammaantiis lilaahi allahu u sugnaaday allahaasoo rabbilcaalamiina caalamyaalkoo dhan isagu barbaariyey allahaasaa mahad iska leh wuu khatimayaa sheekh maxamed ibn cabdilwahaab kitaabkiisii wa sala allaahu allah ammaano calaa sayidinaa sayidkeenna korkiisa muxamadin ah wa calaa aalihi eeladiisana allaha ammaano wa saxbihi saxaabadiisa allaha ammaano wasallama allah nabadgeliyo tasliima nabadgelin nabadgelintoo kafiiran fara badan ilaa yowmiddiini maalin kale is-abaal maraa intii laga gaaro muraafiyiintu waxay yidhaahdaan maxamed cabdiwahaab nabiga salligiisa ma ogolaynaya bal waana dili jireen hadday ku qabtaydhan qof nabi ku sallina duu ku arko adoo nabi ku sallina maxamed cabdiwahaab waxay dhahan waa kuu dhammaatay mawdkaagii wey kabtaydaa ka fiican buu Ah, bal nimankaas muftariinta fiiri waxaa la yidhi intii la raadiya beena u raad gaaba yaa haddii qofku uu muftarin noqdo been abuur ka shaqeeyo ilaahay waa fadeexayna kitaab kasta oo uu qoro salliga nabiga iyo ilaahay ammaantiisu ku bilowdaa salliga nabigana waa ku khatimaa sow ma ah marka waa fadeexo ilaahay fadeexaynaya quburiyiinta fadeexo ilaahay fadeexaynaya wey kitaabadiisa saasuu ku khatimtaa allah subxaana wa tacala aclam sal allah wasalam wbaarak calaa nabiyina muxamed hal cashara noo haray soomana hmm.